alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslama wbaaraka clى nabiyihi اlkariim muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu in sha allahu tacaala caaway oo ah habeen arbaco ah bisha lixaad oo bilaha islaamka ah jamaadul aakhira ay tahay afar kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriga kuna aadan labaatan iyo sagaalka bishii koowaad janwari labada kun iyo labaatanka waxaynu bilaabaynaa kitaabka la iclaamiyey oo ah islaaxulmujtamac hagaajinta bulshada kitaabka intaynaan gudagelin insha allahu tacaala waxaan jeclahay kitaabkan sheekha iska leh inaynu wax ka ogaano maadaama ay muhim tahay ardaygu markuu kitaab dhegaysanayo kitaabka magaciisa iyo ciddii kitaabka iska lahayd oo qortay labadaba inuu garanayo kitaabka ninka qoray oo mu-alifkiisa ah meesha kitaabka magaciisu ku qoran yahay hoostiisu ku yaalla muxamed ibnu saalim albayxaani moxamed ibnu saalim ibnu xusein albayxaani baa loo yaqaan ninkaasi wuxuu dhashay taariikh ahaan dhalashada marka la fiiriyo labaatan iyo labadii bishii rajab kun saddex boqol labaatan iyo lixdii hijriga oo ku aadan labaatanka bisha ogos kun sagaal boqol iyo sideedii waa nin yemani ah oo culummada reer yamaneed ka mid ah wuxuu leeyahay kitaabo badan waxaa ka mid ah kitaabkan islaaxulmujtamac waxaa ka mid a ah kitaab loo yaqaano ah kitaabo badan buu leeyahay kitaab la yidhaahdo cibaadatun wadiin diinta iyo cibaadada uu kaga warramay shiikhaas wuxuu ahaa shiikh yaraantiisii qur-aanka ku xifdiyo oo ku bartay waxaana la sheegaa asagoo yar inuu indhabeelay kitaabtan markuu qorayana uu ahaa indhoole indhala isagoo indhala buu kitaabtan yeeriyey waana laga qora wuxuu ahaa nin aqoon-yahanah xagga adabka iyo luqada marka la yidhaahdo iyo xagga dacwada diinta ilaahay in dadka la gaarsiiyo iyo culuumta shareecada intaba wuxuu ku ahaa baac dheer buu ku lahaa nin wanaagsan buu ahaa aadna u ixsaan iyo samafalo aho wanaag badan qalbi fiican ilaahay diintiisa inuu dadka gaarsiiyo culimmadu ay leeyihiin qofka qalbigiisa waxaa ku jira ilaahay baa ka warqaba laakiin khayr badan loo rajaynayo dad badan baa markay arkeen ruux wanaagsan inuu yahay oo diinta ilaahay ku dadaalaya oo dadka waxbaraya ayaa dad badan oo muxsiniin ah oo dhaqaale haystay ayay hanti siiyeen waxay yidhahdeen hantidaan qaado wax allaale wixii xoolo la siiyey bulshadii muslimiintahay oo ku dhex noolaa buu wuxuu ugu qoday ceelal wuxuu ugu dhisay madaaris wuxuu ku dhisay masaajid waxaan xasuustaa hadda ka hor nin baa ii yimid reewajeer buu ahaa wuxuu igu yidhi nin walaalkay ah baa wuxuu isiiya shan boqoloo kun oo kin yamani ah wuxuuna igu yidhi biyo guri ku anfaca ka dhiso waan ka fakaray marka guriga anfacaya muxuu yahay masaajid baan ka dhisaybi marka wuxuu raadinaya marka masaajidka waa dhisay roog ha layla gado masaajidkii roog ha laygu gado waa fikrad aad u wanaagsan ilaahay hadduu xoolo iyo hanti ku siiyo sabab sharcigana ay kugu soo galaan inaad ummadda iyo bulshada uga faaidaysido waari maysida war ha hara hawshu ay noqoto wax wanaagsan oo adigana ku anfaca adduunkaaga iyo aakhiradaada ummadda iyo mujtamaca iyo bulshadana anfacaad uga tagtay wuxuu geeriyooday bisha dulxija oo labaatan iyo lix ah ee kun saddex boqol sagaashan iyo kowdii hijriga waafaqsanna saddex iyo tobanka februari kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan ummaddana ilaahay uu ku anfacay kitaabka matnigiisa markuu qoray wuu sharxay oo sharaxa asagu uu leeyahay ayuu saaray ciwaanka kitaabka markaad fiirisid wuxuu ka hadlahayaa mujtamaca iyo bulshada wixii lagu islaaxin lahaa oo lagu hagaajin lahaa hadday tahay dhaqankooda hadday tahay akhlaaqdooda caadaadkooda iyo taqaaliiddooda hadday tahay kulli axaadiis aada u wanaagsan oo axaadiisii saxiixeynka ahoo bukhaari iyo muslima ah xaggana axaadiis gaagaabanoo aan mutawalaad ahayn ayuu kitaabka ku qoray raxmatullaahi calayh asagu kitaabka uu isku dhex daray oo matniga iyo sharxa wuu israaciyey laakiin nushadan haddaan hayno waa matnigii oo gooni loo soocay muqadimadiina xataa aan wadan uu shiikhu ugu talagalay waan jeclaan lahaa walaalihii daabacay inay muqadimadii kitaabkan raaciyaan oo u sameeyaan walow ay ikhtisaariyeen kitaabkan waxaan akhrin doonaa labada habeen habeenka arbacada ah iyo habeenka khamiista insha allahu tacaala qofkii xifdinaya waa ka dhegaysan qofkii xifdigu ku adag yahay laakiin macnaha inuu itqaaniyo rabo axaadiista isagana diyaar baan ulaha insha allahu tacaala intaa qofkaan ahayna casharkii la akhriya asagana waa laga rabaa habeen walba dersiga intaan la gelin waxaa jira casharkii lasoo dhaafay in wax la iska weydiiyo insha allahu tacaala idinkana waa idin anfacaysaa anna waa anfacaysaa marka insha allah lasoo diyaariyo lasoo diyaariyo kitaabka marka waa kitaabka aadka u wanaagsan asagaynu bilaabayna waana boqol xadii wax kale maha waa axaadiis boqol xadiis baa ku qoran oo weliba badankooda laga yaaba inaad wada taqaanaan oo wax idinku cusub aynan ahayn musanifku wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabkiibuu bilaabay bismillaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaabyo kitaabkan allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed naxariisanayey oo uunka iyo khalqiga gaal iyo muslim baa naxariistiisa gaarsiinayey oo gaalada adduunkan ku nool dee waxay ku nool yihiin waa naxariis ilaahay caafimaadku waa naxariis ilaahay ganacsiga lacagtay haystaan waa naxariis ilaahay oksijiinkiiyo hawaday qaadanayaan waa naxariis ilaahay naxariistaa ilaahay oo camimtay gaal iyo muslim iyo khalaa'iqda kaleba allihii allaha raxmaankaa ahaa magaciisaan ku bilaabanaya allihii alraxiimi naxariista khaaskaa naxariisanayay oo gaarsiinayay addoommadiisa mu'miniinta ah oo qiyaamada si khaasa ugu naxariisanayay kitaabka magaciisu waa islaaxulmujtamac waa sheegnay mujtamaca oo bulshada ah hagaajintooda qof walboo muslima markuu axaadiistiisa dhegaysta marka waa inuu ku talagalo xadiiskaa nebigu ka sugnaadaye eh, horta bal naftaada ku tadbiiqi kow mujtamaca iyo bulshadana la dhex aad oo ayagana gaarsii alxadiiu alwal xadiidka koobaad can amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii waxaa laga wariyey cumar ibni alkhaaab ahaa cumarkiina khaaab ahaa radia allaahu canhu ilaahay ha ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi cumar ibnukhadaab samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay innama alacmaalu acmaasha ansixiddeedu binniyaati niyooyin ayay ahaata oo camalku wuxuu ku ansaxaa waa inay niya ka horrayso aad niyaysatid wa innamaa likulli mri'in qof walbana waxaa u sugnaaday oo uu iska leeyaha maa shaygiinna waa uu niyoodo hadduu khayr yahay iyo hadduu wanaag yahayba faman ruuxii kaanat ay ahaato hijratuhu hijradiisu ilallaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkii fa hijratuhu hijradiisu ilallaahi alle xaggii bay ahaanaysaa iyo wa rasuulihi rasuulkii waman ruuxi kaanat ay ahaato hijratuhu hijradiisa iyo tegiddiisa lidunyaa adduunyo yusiibuhaa inuu soo shaqaysto oo soo kasbado aw imra'atin qof dumar ah yankixuhaa inuu soo guursado fa hijratuhu qofkaa aadidiisa iyo hijradiisu ilaa maa shay xaggii bay ahaanaysaa haajara uu hijrooday ileyhi xaggiisa bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey waxaad ku soo aragteen kitaabtii mukhtasaraadka ayaa soo qaadateen xadiidkan culummo badan baa markay kitaabtooda bilaabayeen ku bilowday waxay ugu bilaabeen bay culimmadu leeyihiin qofka kitaabka qoray iyo qofka dhegaysanaya iyo qofka akhrinaya intaba inuu xadiidkaas inta arko uu bilowgiisaas la qabsado aad bay u anfacaysaa qofka ardaygaaba dhegaysanaya marka la yidhaahdo waxaad niyeysatay buu camalkaagu noqonaya inama alacmaalu biniyaat waxay ku dhiirigelinaysaa arrinkaasi fadhigiisu inuusan ka khasaarinoo ilaahay dartii uu masaajka ku fadhiyo macnola inuusan ku fadhin tijaabo inuusan ku fadhin jaajuusnimo inuusan ku fadhin ilaahay dartii inuu usoo fariisto u faa'iidaysto camalkuu baranaya iyo cibaadadan iyo kitaabkan uu dhegaysanayo wuxuu ilaahay ku raaligelinayo naftiisana aqoondarrada iyo jahliga kaga saarayo mustaqbal dheerra uu higsanayo uu leeyahay ummadda gaarsii niyada waa inuu ku fadhiyo qofka wax akhrinaya casharka jeedinaya markuu xadiiskan arko waa inuu xadiidku ku dhaliyo marba haddii nebigu yidhi innama alacmaalu binniyaat alay lahiyaan wakhtigu kaa khasaari waa qof casharkii soo diyaariyey wakhti buu ku bixiyey waxaa weeyaan wuu hadlayaa intaas asagana qasadka iyo niyadu mar hadday ka hallowdo wuxuu noqonayaa kuwa alla qur-aanka ku sheegay caamilatu naasiba adduunkana inuu shaqeeyo aakharana cadaab huraysa uu galoo camalkiisu wuxuu ka dheefa ay noqoto inuu cadaamo kitaabka qofkii qorayna asaguna camalkiisaasuu rabaa inuu ku bilowda alayleh niyadiida aan hagaajiyo uu yidhaahdo inama alacmaalu binniyaat niyadu waa shay qaali ah wax allaala waxa la samaynayo acmaaloo kaleeto ayaday u baahanta haddaad tidhahdo waa tukan niyey u baahanta haddaad tidhahdo waa soomi niyey u baahanta haddaad tidhahda zakaan bixin niyey u baahanta haddaad tidhahda mucaamalo iyo ganacsibaan samayn niyey u baahanta guur iyo waxbaan samayn haddaad tidhahda niyey u baahanta innama alacmaalu biniyaat niyadaada marka waxaa la rabaa wax wanaagsan inay noqoto imaamu shaafici baa wuxuu yidhi cilmiga marka saddex meelood diinta islaamka loo qaybiyo xadiidkanu wuxuu ka hadlayaa saddexdii qaybood hal meeloo ka mid ah oo maxay tahaa imaamu bayhaqi baa hawshaa fasiro wuxuu leeyahay qofka bani aadamka ah acmaasha ka soo fushaayay saddex meelood bay ka timaadaa bes meel afraad ma leh wax uu niyeystay oo qalbiga iyo niyada uu ku hayo kow wax uu ku hadlay oo carabka kaga dhawaaqay labo iyo wax jawaarixda iyo xubnaha laga sameeya saddexdaasoo camalkaagu u qaybsamaa ama camal san ha noqdo suuban ama mid khariban ha noqdo saddexdaa unbuu camalka qofka bani aadamka ka suurtowdaa uu noqon saddexdii camalku uu qaybsamayey oo niyada iyo carabka iyo xubnaha ahayd buu xadiiskaanu mid ka mida ka hadlay oo niyadiibuu ka hadla diinta islaamka marka saddex qaybood marka loo qaybiya hal meel ah buu ka hadlaya waa niyadaas haddee camalkii bani aadamkao dhan baa saddexdaas ah ayib niyadu waxay kala saartaa cibaadooyinka aan tukanayno iyo cibaadooyinka samaynayno waxa kala duwaa waa niyada tusaale salaada subax waa laba ragcadood waxaa jirta laba ragcadood oo sunnaahoo ka horeysa inay labada dambe waajib tahay labada horeetoo ka horraysana ay sunno tahay waxaa lagu kala ogaaday waa maxay allahu akbar bay ku xirmeen faatixana waa la akhriyay waana la rukuucay waana la sujuuday waana laga baxay niyadaa kala saaraysa cibaadadii laftirkeedii bay kala saaraysaa waxay niyadu kala saaraysaa cibaadadaada iyo waxa caadaadka iyo dhaqanka ah cibaadadana ilahay baad ugu dhawaano ajar baad ka helan caadaduna waa iska dhaqan tusaale qof baa wuxuu rabaa inuu qubaysto janaabuu ka mayranaya wuxuu u qubaysanayaa xadadkan inuu iska kor yeelo cibaadaysto ajar buu ka helayaayo qubaysigaas waa ajar mid kalena wuxuu u qubaysanayaa war waad soo kullato waad dhididae xoogaa isqabooji waa iska caadi middaas qubayskii waa qubayskiiya maxaa kala duway anniya waxay niyadu kala duwaysaa waxaa daacadaahoo ilaahay loogu dhowaanayo iyo macaasida niyadaa kala saarta tusaale yar qof baa wuxuu damcay khamre inuu cabbo markuu ka suu islahaa waa khamradii waad cabte bu wuxuu ogaada wuxuu ka dhargayo caano suu soco macaan inay yihiin ka warran qofkaas ma dembi baa soo gaaraya haa oo caano xalaal uu cabbaye xaggee dembigu ka soo gaaray inama alacmaalu biniyaati niyadu u cabay caanacab ma ahayne khamriyo cab u ah wuxuu damcaa inuu zinaysto asbaabteedii buu la yimid islaantii uu ka zinaysan lahaa buu raadiyey wuu soo helay wuu ka zinaystay markuu hawshiisii dhammaystu wuxuu ogaaday wuxuu tani caaw la joogayba xaaskiisa inay tahay madembiila maadaamuu reerkiisi u galmooday oo islaantiisi waxa weeyaan uu ka farxiyey mise ajar buu helayaa maya wax ajar heli maayo oo maxaa dhacay reerkiisiibu la dhaqmaye inama alacmaalu biniyaat ujeedadiisu reer la dhaqan ma ahayne zinaysoo xaaraamaysuu lahaa niyadiisaa saamayn ku yeelanaysa xooluu dhaca wuu la fakada meeshii islahaa waad kula badbaadaysaa markuu la tagu wuxuu ogaaday xoolahaba asagu inuu leeyahay yaa khalad buu sameeyey haa ma dembiila haa maxaa xaggee wax ka khaldan yihiin xooluhu waa kuwiisii oo hadda waa u xalaal laakiin ficilkan uu ku dhaqaaqay iyo niyadaani inama alacmaalu biniyaat weeyaan qofbu wuxuu damco inuu dilo uu ku dhaqaaqa inuu kas u dilo oo ku xadgudbuuna rabe ana qabiil buu damca inuu u dilo wax kaleetoo shaydaan baa watay markuu kow kaga siiyoo dilay bu wuxuu ogaaday qofkanba qisaastiisa inuu asagu lahaayo ninkii aabbihii dilay uu yahay ma dembiila haa oo xaggee dembigu ka soo gaaray qisaastiisaba asagaa lahaayo way u bannaanayde aabbaha u qisaas muusan lahayne ninkaa ku xadgudub u lahaa islaameed inama alacmaalu biniyaat sidaa awgeed weligaa waxaad ku dadaashaa niyadaadu inay noqoto niyo wanaagsan xadiid baa jira ishaaraya oo aan sugnayn niyatulmu'mini khayru min camalihi qofka mu'minkaa niyadiisa waxay ka khayr badan taha camalka kale uu sameeyo niyadaadu marka inay niyo wanaagsan noqoto oo qalbigaagu wanaagsanaada ku dadaal wuxuu nebigeennu sheegay sala allahu caleyh wasalam wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu niyeystuu leeyihi tafaasiisheedana waxbaan ka sheegna faman kaanat hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi hijradu laba qaybood bay u qaybsantaa hijrada asalkeeda luq ahaan waa tarki qofku inuu wax ka tago asalka kelmada taasaa loo yaqaana luq ahaan alhijratu atarku isilaaxa culummadu markay ka hadlayeen waad aragteen oo waxay yidhaahdaan alintiqaalu min baladi ashirki ilaa baladi alislaam qofku inuu ka tago dhul ay gaala joogto diintiisii iyo shacaa'irtiisii islaamkana uu u madax bannaanaan waayo lagu dhibay meel uu xorriyo diintiisa ku dhaqankeeda u helayana uu aado hijradu marka culummada qayb ka mida ah laba u qaybiyey hijra xagga jasadka ah iyo hijro xagga qalbiga ah waxaa asal ah qaymano badan hijrada qalbiga ah oo maxay tahay alhijratu ila allah ilahay xaggiisa inaad u hijrootid qalbigaaga waxaad ka hijroonaysaa inaad cid kala caabudid waxaad u hijroonaysaa ilaahay xaggiisa waxaad ka hijroonaysaa inaad cid kale wax ka rajaysid waxaad u hijroonaysaa oo aadaysaa allaha weynoo wax walba gacanta ku haya inaad isaga qalbiga ku qabatid waxaad ka hijroonaysaa macaasida ilaahay la caasiyo waxaadna u hijroonaysaa ilaahay inaad ateecdidoo isaga raalligelisid waxaad ka hijroonoo ka tegaysaa dadka jacaylkooda waxaadna jeclaanaysaa ilaahay keligii subxaana wa tacaala jacaylka dadka lama diidana aabbahabaa jeclaan reerkaagaa jeclaan ilmahaagaa jeclaan laguma diidana laakiin khaladku wuxuu ka yimaadaa markaa jacaylkii makhluuqa iyo kii ilaahay tiraahday waa simaya shirki baa ka imaanaya markaa hijradaasaa marka waxay tahay hijro aad u qiimo badan hijrat lquluub ila allah ilahay xaggii in loo hijroodo qalbigaagu mar walba ilahay ku xihan yahay hijrada labaadna waa hijra xagga jasadkaahoo meeshii diintaada lagugu dhibayay intaad ka tegtid meeshaad diintaada xorriyad ugu helaysid aad aadid haddii waddan islaam lagugu dhibo oo diintaadii lagugu dhibo oo madax jawra ilaahay kugu intixaamo oo aad helaysid waddan gaalo oo kuu dhaama waad aadi haddii mid gaala aad joogto lagugu dhibo oo aad helaysid mid muslim oo kaaga fiican waad aadi haddaad mid gaalo joogto lagugu dhibo oo aad helaysid mid gaalooo kii kaaga sii fiican waad heli waad aadaysaa nebigeenna asagoo maka jooga makana ay gaala haysato uu saxaabadiisa wuxuu ku yidhi ardulxabash u hijrooda ardulxabashna gaalo kala haysata waa gaalo iyo gaalo muxuu kuwaana saxaabada uga diray kuwaasna ugu diray halkaa waxaa jooga buu nebigu nin boqor ahoo agtiisa aan la idinku dulmiyeynin wa ficlan sidii bayna noqotay hijradaadu marka hadday sidaa noqoto oo ilaahay dartii aad u hijrootid oo waxaad ka tegaysa ilahay dartii aad uga tagtid oo waxaad samaynaysa ilahay dartii aad u samaysid ilaahay xaggiisaad ajar iyo hawaab ka helaysaa xukumkaaguna wuxuu noqday xukum saxo dariiqii nabiga waafaqsan sala allahu caleyhi wasalam qofkii laakiin hijroodo adduunye uu hijroodo waa muhaajir ila dunyaa ama qof dumara inuu soo guursado meel u aado labadu waa bannaan yihi inaad magaaladan ka tagto ka hijrootid magaalo muslimiin aad ka hijrootid magaalo kalena aad aaddo muslimiin joogaan ama gaalo waxaad u aadaysana ay tahay damac adduunyo ama soo guurso ama waxa weeyaan soo dhaqaalo iyo wax ka raadso sharcan waa wax kuu bannaan haddii quyuuddeeda aad ilaalinaysa laakiin marna ma sina hijradaas iyo tii horeeto marna ma sina qisaa jirta culummada gobol ka midu ay sheegaan oo ah xadiidkaanu sabab uu ku soo arooray inay jirtay oo muxuu ahaa markuu nebigu yidhi hala hijroodo makaha laga tago madiine ha la aado baa nin saxaabada ka midabu raggii iyo nebiga soo raacay sal alla alih waslm soo hijrooday show intaan hijradu imaan ka horbuba wuxuu shukaansaday gabar reer madiine ah marka waxay ku tiri haddaad dan iga leedaho guriga rabtid dee reer madiina aan ahay madiina ugu imow nebigee saxaabada ku lug darsada marka isna waa saxaabi kale meeshii haddii la tegay ninkii jaani cerin meel dhiga lama hayaba soo gabadhii ducaqabtada ahayd oo ballamaysay ayuu raadsaday oo ma aqaan la aqalgelyaa ayadii ku maqan yahi war ninkii meeyi markaasaa lihi markii horeba nebi allow ujeedkiisu gabadhaasuu la ballansanaayo soo aaday markaasaa nebigu xadiidkan sheegay len xadiidka marka sidaa sheegayaaye dacfi baa ku jira waxay culimmadu isweydiiyaan maxaa loo keenay waa yahay hadday bannaan tahay in guur loo hijroodo oo qofku magaalo uu ka soo aado ama dhaqaalo uu ka tabcanayo maxaa meesha loo keena waxaa qaldan inaad dadka tustid wax wanaagsanoo ilaahay dartiisa waxaa inaad u samaynaysid qalbigana adduunya kaaga jirto cashar baad akhrin dadku waxay kuu arkaan ilaahay dartii inaad u akhrinaysid laakiin waxaa laga yaaba adiga qalbigaaga inay ku jirto mansab adduunya jaga ku gaar waxaa laga yaabaa inaad hijrootoo tirahda ilahay dartii baan idinka hijroodo waa idinka tegahayaa oo ay dadkii ku qancaan war waaba qof fiicanoo ducaysanoo ilahay dartiiba xumaatadan uga tegay laakiin ujeeddadaadu aysan ahayne ujeeddo kale aad u socotid inaad marka damac adduunya adoo le dadkii tusid inay waxaana dan ilaahay kaa tahay taa unbaa khaldan xadiidku marka wuxuu inoo faa'iidaynayaa in niyadu ay tahay shay aasaasiyo qaali ah niyadu waa maxay asalku waxa weeye waa alqasdu in shayga loo qasdo weliba la raaciyo ficilkiina la raaciyo maxalkeeduna waa qalbiga can amiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda waxaa laga wariyay cumar ibn khadaab ahaa radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay innama alacmaalu acmaasha ansaxiddeedu binniyaati niyooyin ayay ahaato niya ku ansaxdaa wa innamaa likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday oo uu leeyaha maa sheegina waa uu niyooday qof walba uu dib isugu noqo masaajkada caawa fadhidaa dersi baad dhegaysanaysaa ama adaa akhrinaya niyadaadu maxay tahay qasadkaiyo ujeedada ka dambeeya maxay tahay faman ruuxa kaanat ay ahaato hijratuhu hijradiisu ilallaahi alle ama mid jasadka ha noqoto ama mid qalbiga ha noqoto iyo wa rasuulihi rasuulkiisa fa hijratuhu hijradiisu ilallaahi alle xaggii bay ahaanaysaa xagga xugum ahaan iyo wa rasuulihi rasuulkiisa waman ruuxii kaanat ay ahaato hijratuhu hijradiisu lidunyaa adduunyo yusiibuhaa inuu soo asiiboo soo shaqaysto aw imra'atin ama qof dumar ah yankixuhaa inuu soo guursado fa hijratuhu hijradiisu ilallaahi wa rasuulihi lama odhan laakiin maxay noqon ilaa maa shay xaggii bay ahaanaysaa haajaro u hijrooday ilayhi xaggiisa rawahu lbukhaari wa muslim alxadiidu thaani xadiidka labaad can jundabin waxaa laga wariyay bni cabdilaahi bni sufyaan radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii sammaca dadka ismaqashiiya sammaca allaahu ilaahay baa dadka maqashiiya bihi asaga wa man ruuxa yuraa'ii dadka istusiya yuraa'i llaahu ilaahay baa tusinaya ummadda bihi asaga rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa kii horuu ka agdhow yahay cibaadooyinka dadku markay samaynayaan dadna ilaahay dartii bay cibaadada u sameeyaan iyo ikhlaas dadna waxay u sameeyaan dadka istusaan waa tilmaanta munaafiqiinta ilaahay qur-aanka uu ku sheegay waidaa qaamuu qaamuu ila salaat markay salaadda u istaagayaan waidaa qaamuu ila salaati markay salaadda u istaagayaan maxay samaynayaan yuraauuna naas horta kusaala ayagu ay istaagayaan oo wahsanaya oo salaadu culays ku tahay kabacdina yuraauuna naasa dadka istusinaya waxaa kale jira tasmiica iyo ru'yadu waa kala labo man samaca waxa weeye cashar baad akhrin ama qur-aan baad akhrin ama hadal baad jeedinaysaa wax afka ka soo baxa wixii baad marka waxaad samaynaysaa qurxinaysaa oo naashnaashaysaa ujeeddadaaduna waxaa weeye dadkaa ku maqlaya inay kugu ammaanoo la yihahdo warkanaa war waaba qof fiicanba qur-aankiisaa fiican casharkiisu waa okey khudbadiisu waa fiican tahay ujeeddadaadu waxaa weeye inay dadku ku ammaanaan casharkii noocaas ahaa ee ujeeddada u niyootay ilaahay baa maalin aad daciif tahoo qiyaamaad ilaahay hortaagan tahay wuxuu ummadda dareensiinayaa waxaa sheegi jirtay inaan waxba ka jirinoo been ay tahay markaasaa dadka dhanku wada maqlaya waa lagu fadeexaynaya yuraa waa maxay hadduu doono yuusan hadlin laakiin maalan wuu tukanaya qof buu arka marka wuxuu isleeyahay qofkaanu ha ku ammaano ha yidhaahdo alla muxuu salaad yaqaana talo imse kitaabu soo akhrista markaasuu iskala jeejeedayaa rukuucda ku xasilahayaa sujuuddu waqti dheer ku qaadanaysaa ujeedadiisuna ilaahay darti maahana qofkaa soo ag fadhiisto wuxuu leeyaha ha ku arko kabacdina ha yidhahda maasha allah alla kanu muxuu niihi in lagugu ammaano baad u tusaysaa camalkaaga ayagaad ammaan kaga rabtay wuxuu nebiga inuu sheegay xadiid kale qofka sidaa u cibaadaysta oo dadka iska gada markuu qiyaamada ilaahay u yimaado wuxuu ku odhanayaa qolyahaad adduunyada istusin jirtay orodoo aad ayaga camal ha kuu tareene qolyahaad istusin jirteen ayagaaba kaa cararaya markay ku arkaan wax ay ku tarayaan lama arko bani aadam miskiin oo daciif oo adigoo kale ah inaad tidhaahdeed cibaadadii ilaahay kugu kalifay baan asaga isaga gadayaa arrinkaasu arrin haboon ma ah niyadaadu marka waa inay niyo wanaagsan noqoto sidaa awgeed baa culammada qaarkood sida ibnuqayim oo kale wuxuu leeyahay kelimooyin waxaa jiri jiray salafku isu dardaarmi jireen waa la kala qoran jiray ii qor waa la isu yeerin jiray kelimooyinkaa maxay ahayd man aslaxa sariiratahu aslaxa allaahu calaa niyatahu qalbigiisa qofka hagaajiya qalbigiisa ilaahay ku xira makhluuqa iyo cadamadooda ka saara wixii ilaahay u yidhi ha weyneeyo makhluuqa waa la laakiin cibaadadaada bani aadam inaad loo qasadi qofka iska ilaaliyo qalbigiisa hagaajiya ilaahay baa daahirkiisana hagaajinaya waad rabtaa ilahay daahirkaaga inuu hagaajiyo cibaadadu kuu hagaagto caafimaadka jisadka aad heshid qalbigaaga hagaajiyo ilaahay ku xir salafka erayada noocaasa waa kala qoran jireen waxay kaloo kala qoran jireen waman aslaxa maa baynahu wa bayna allah asaga iyo ilaahay wixii u dhexeeya qofka hagaajiya oo ilaahay xiriir fiican la yeesha oo aan ilaahay caradiisa kasban oo macaasida iska ilaaliya oo taacaadka ku dadaala aslaxa allaahu maa baynahu wa bayna annaas asaga iyo dadka wixii u dhexeeya ilahay baa hagaajinaya inay dadku kula heshiiyaan oo aadan colaad ka kasban oo aadan nicayb ka kasban oo aadan cuqdad iyo urug iyo urkujir ka kasban qof walba waa rabaa haddaad rabtid dadku inay kuu qalbi fiyoobaadaan xiriirka adiga ilaah idinka dhexeeya hagaaji ilaahay baa dadkana kuu hagaajinaya sidaa ogeed baa nebigeenu sheegay sala allahu caleyh wasalam ilaahay addoonka markuu jeclaado malku jibriil buu u sheegayaa wuxuu leeyahay jeclow anna waa jeclahay malku jibriille wuxuu u sheegayaa malaa'igtii kale dhulka khalqigii joogay ee suubanaana ilaahay baa wuxuu dhexdhigayaa qabuul oo quluubtooda way jeclaanayaan muxuu ku gaaray xiriirka asaga iyo ilaahay la dhex ka dhexeeyuu hagaajiyey xiriirka asaga iyo makhluuqana ilaahay baa u hagaajiyey waxay culimmadu kala qoran jireen waman camila liaakhiratihi aakhiradiisa qofka u shaqaysta oo aakhiradiisa ka fakara oo aakhiradiisa aan ku ciyaarin ilaahay wuxuu u ballanqaaday siday culimmadu sheegeen kafaahu llaahu mu'anata addunya adduunyada iyo mashaakilkeeda ilahay baa kaga filnaada nolol wanaagsan buu helahayaa dhibyaraan buu helahayaa qalbi wanaagsan buu ku noolaan farxad buu ku noolaan walow yuusan waxba haysanba liibaantu marka waxay jirtaa qalbigaaga adiga ilaahay calaqada idinka dhexaysa hagaaji ilahay baa dadka kuu hagaajin qalbigaaga hagaaji ilaahay baa kuu hagaajinaya daahirka aakhiradaada u shaqayso adduunkana alla kuu hagaajin waxaad bani aadanba iska tusin daciif adagoo kale ah waxaad salaadaada iyo qur-aankaaga iyo kitaabkaad ahrinaysid iyo kelmaddaad jeedinaysid iyo waxaad bixinaysid iyo maxaabad bani aadam isaga gadin ayaga laftirkooda qiyaamada dhib kugu noqonaya haddaa saa samaysa weligaa marka ilaasho ikhlaaskaaga iyo daacadnimadaada ayib can jundab ibni cabdilaahi waxaa laga wariyay ibni sufyaan radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii sammaca ismaqashiya dadka waxbuu sheegayaa wixiibuu dadka isku maqashiinaya muxuu isu maqashiin inay ammaanaan laakiin dadka haddaad isu maqashiisid waxaa kaa faa'idaysteen dhib ma leh mu'adinkiibaa addimahaye mu'adinku dadku rabaa inuu wax maqashiiyo laakiin waxaa laga yaabaa inaysan niyadiisa ku jirin dadka iska gade war salaadda u kaala yulaya xaya cala asalaa imaamkii baa ina tujinaya qur-aanku la jahrayaa qiraa'adiibuu ina maqashiinaya qasadkiisiiyo niyadiisu insha allah waa wanaagsanta darsi baad akhrin codkaagii baa la maqlaya la dhegaysanayaa haddii qasadku kuu hagaago macnaheedu maaha inaad qiyaamada ceeboobaysid ee waa inuu qasadku kuu hagaagsan yahay axaadiisku wuxuu diidan yahay waa maxay waa qofka cibaadadiisa dadka u maqashiiya inay ku ammaanaan ammaanaanoo lagu ammaano nin saxaabiyaa ah nabiga u yimid wuxuu ku nabi allow inaan jihaadaan raba dar ilaahay bayna iga tahayoo wax danoo kale kama lihi laakiin kastoo waxaan rabaa in la i ammaano ammaantaan jeclahay oo la yihahdo ninkaas nin bal aad buu u fiican yahi xoogaagaa ii dhahdaaan rabaabi markaasaa nebigu ka diida sal alla alih wasalam mar labaad buu ku soo noqday wuxuu leeyahay ilaahay dartiiba iga tahay jihaadkaasu dan kale kama lihi laakiin intaan yartaana waa rabaa halla igu daro waa ka diida nebigu mar saddexaad buu ku soo noqday nabi allow mujaahid baan ah oo waa iga ilaahi darti laakiin xoogaa yaroo ammaanaan rabaaye waad mahadsan tahaa iyo jihaadka aan isku wato markaasaa nebigu wuxuu u sheegay ilaahay shariig malig inaad tidhahda waa jihaadayaayo ilaahay baan ku raalligelin dadkana ammaan baan kaga rabaa laba cibaadaad isku feer wadaa ilaahayna cid in wax loogu dara ma ogola saxaabiyu waana ka diiday nebigu sal alla alih waman ruuxa yuraa'ii dadka istusiya ficil buu samaynayaa say dadku u arkaan oo ugu ammaanaan yuraa'ii wuu tusinayaa allaahu alle bihi asagu dadka tusin qiyaamada waxaa la tusinayaa wuxuu adduunkan samayn jiray inay ahaayeen wax ebarkooda ah oo aan ilaahay dartii loola jeedin sidaa owgeed baa la rabaa qofka muminka ah inuu aad uga digtoonaado alxadiidu thaaliu xadiidka saddexaad can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhuma qaala nucmaan wuxuu yidhi isaguna waa saxaabi nucmaan aabbihiioo bashiiruna waa saxaabi waa saxaabi saxaabi dhalay qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu nebigu leeyahay ina alxalaala xalaashu bayinun way caddaha wa ina alxaraama xaraamtuna bayinun way caddaha wa baynahumaa labadaa dhexdoodana waxaa ku sugnaaday umuurun arrimo mushtabihaatun isu eg eg arrimahaasoo laa yaclamu uusan garanayn hunna ayaga kaiirun in badan aysan garanayn oo minannaasi dadka ka mid ah faman qofkii ittaqaa iska ilaaliya oo iska dhowroo iska jira ashubahaati waxyaalaha isu eg eg oo xalaashiya xaaraanta dhexdooda yaalla faqad istabra'a wuxuu ilaashaday oo beri yeelay lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharaftiisa waman qofkii waqaca ku dhaca fi shubahaati waxyaalaha isu eg eg waqaca wuxuu ku dhici doonaa filxaraami xaraam wadaalika arrinkaasina ka raaci xoolo jirkiioo kale ayuu la mid yaha oo yarcaa ilaalinayao xoolaha la ku raacayay xowla alximaa meelaha lamagalayga hoseeraha hooseeraha lamagalayga ah hareerahooda yuushiku wuxuu u dhow yahaa an yaqaca inuu ku dhaco fiihi dhexdiisu xoolihii ay beeraha galaan alaa waina likulli melikin boqor kasta waxaa u sugnaaday melik laamka waa la hoos dhigayaa ximan soodami lamagalay ah meelo lamagalay uu boqor walba leeyahay alaa waina ximallaahi ilaahay soodimihiisa lamagalayga ahi maxaarimuhu wixii uu diiday oo kaa xarimay weeye alaa waina filjasadi jirka dhexdiisa waxaa ku sugnaatay mudqatan cad yaroo hilib ah idaa goortii salaxat ay hagaagto salaxa wuu hagaagayaa aljasadu jirku kulluhu dhammaanti wa idaa goortii fasadat ay cadkaasi hallowdana fasada wuu qarimayaa aljasadu jirku kulluhu dhammaanti alaa wahiya ayadu mudqadaas iyo cadkaasi alqalbu qalbiga weeyaan rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey ayib xadiidkan culimmadu waxay u daliishadaan ilmaha yarka ahoo saqiirka ah oon weli qaangaarin laakiin mumayiska ahoo wax kala garanaya inuu cilmiga xambaari karo sababtoo ah saxaabiga xadiidkan warinayaay markii nebi moxamed uu dhimanayay sala allahu calayhi wasalama baaba waxaa la sheegaa inuu aada u yaraayo siddeed sanuba jiray isagoo siddeed sano jira baa nebigu dhinta intuusan nebigu dhiman ka hor buuna xadiidkan qaymaha badan oo ad taqaanaan ka wariyey ilmuhu marka isagoo saqiir ah hadduu xad uu wax ku kala garan kara gaaro meelaha khayrkaa la geeyaa dugsiyada qur-aankaa la geeyaa daraasaadka la akhrinayaa gacanta la soo qabtaa waxaa laga yaabaa wax habeenkaa uu maqlay ama maalinkaas mustaqbalka noloshiisa inay saamayn ku yeelato ay u hagaajiso ayib xadiidkaani waa xadiid aada u weyn wuxuuna ka hadlay oo xadiidku inoo caddaynayaa arrimuhu inay saddex u qaybsamaan saddex waxyaalood buu wuxuu u qeybiyey axkaamtii qayb ka mid ah wuu caddeeye xalaalnimadeedii buu caddeeyey haddii laga tagana waciid iyo hanjabaad baa daba taalla qayb ka mid ah xaaraannimadeedii baa la caddeeyey haddii la sameeyana hanjabaad iyo waciid baa kuu yaalla qayb labadaa u dhaxaysana lagamaba hadlinba waa laga aamus wixii xalaal oo ilaahay uu inoo caddeeyey sameena lagu yidhi xalaasha ka tegitaankeedu hadda ayadaa qaybaho qayb baad kudhib mudanaysaa inaad ka tagti salaadda inaad tukataa waa kuu xalaal tukaa lagu yidhi haddaad ka tagtid cadaab ku mudanaysaa ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa marka wax allaala wixii xaaraam ahaa oo ilaahay uu xarimay ilaahiyo rasuulkiisuba waa caddeeyeen sala allahu calayhi wax allaala waxa xalaal ah oo ummaddaa anfacahaya oo adduunkaa dhexdiisa yaalana ilaahay waa caddeeyey waxaa jira arrimo markaad u fiirsatid marna xalaashi kuule ekaan marna xaaraamti kuule ekaan boqolkiiba boqol aadan hubin inay xalaal yihiin boqolkiiba boqol aadan hubin inay xaaraam yihiin maxaa maxaa la samaynaya arrimahaasoo kaleeto waxaa jira xadiid nebigeennu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalama ijcaluu baynakum wa bayna alxaraam idinka iyo xaaraamta dhexdooda waxaad yeeshaan gabaad iyo derbi oo ah shay xalaal ah iska ilaali wixii shubahaad kaaga jiro xalaal iftiinaa la quutaa wax kastoo shaki kaa galo xalaalnimadooda iyo xaaraannimadooda iska ilaali wixii xalaalnimadooda aad hubtid isticmaal wixii xaaraannimadooda aad hubtid isticmaal ee waxba ka fogow ayib waxaa dhici karta mararka qaarkood shayga adoo asalkiisa xalaalnimo uu ogaa gadaal shaki inuu kaaga dhisho tusaale islaam baad qabti shaki a waxaa kugu dhashay talow ma qabtaa mise ma qabti waagii iswugkii dambaysana waa qabtay hadduu ninkaasu reerkiisi la dhaqmo ma waxaad leenahay waqaca fi shubhaad xaaraan baad ku dhacdo waa zinaysata maxaa weeye alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan weeyaanoo asalku waa inaad reerkaagii qabtid guri baad deganayd inaad lahayd baad is ogeyd subaxii dambaa waswaas kugu dhasho waxaa is warhee dheh gurigan armaa soo dhacdayba uusan xalaalba ahaynba ma waxaan leenahay shubhaadka ka fogo maya asal gurigan maxaad ogeyd waxaan yaqiinsanaa inaan lahaa inuu guri ii ahaa inuu xalaali ahaa hadda maxaa ku haya waa shakisanaha wax ka soo qaad male wax wax ka soo qaada male maqribkii aad weyse masaajka kusoo gasho ku tukatay inaad weyse qabta aad is-ogeyd salaadda cishaha markii la gaalaa shaki ku gala war ma kaa jabtay mise kaama jabin war xadiis baa la sheego wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun baa la sheegay arma mushtabihaadka iyo bala dhacdaa maya maxaad ogeyd waxaan ogaa inaan weyse qabay asalku waa inaad weyse qabtid horey u socaa lagu leeyihi horey u soco waad soomanayd inaad soomanayd baad is ogeyd soon sax ah meel dhexe markaad maraysaa shakada is warheedheh warar muu khaldanaa asalka maxaad ogeyd inuu soonkaygu ii saxnaa weli waa kuu saxanyaa soco shakiiyo waswaaskan iska dhaaf wixii marka xaaraannimadooda la hubo waad ka dheeraanaysaa wixii xalaalnimadooda la hubana wixii kaaga aadan baad isticmaalaysaa dee waa kuu xalaal labadaa wixii u dhexeeyo aad ka shakidid oo aan xalaal iyo xaaraan midna ku ahayn asal kaloo rajaxana uusan jirin waraacnimada iyo zuhdigu wuxuu ku jiraa inaad iska ilaaliso ka fogaata maxaa imaanaya marka haddaad arrimaha ka fogaata ka shakisan tahay laba qodobo aasaasiyaa kuu badbaadaya maxay yihiin diintaadu way kuu badbaadaysaayo hadda qofku mar haddii meelo shubahaada iyo meelo khaldan lagu arko waxaa waxaa fudud inay dadku wax ka sheegaan urinkii hebel ahaa kabarrada qaadka lagu gado isagoo dhowr jeer fadhiyaan soo mara lagu yidhaahdo mana cuntid meelahaas ka fadhidaa ku casriyeysaa marka in lagu tuhmaa fuudaanaysa markaa laakiin haddaad wax kastoo xumaata kaa soo gaarayso ad ka shakisan aad ka fogaatid diintaada cid waxyeeli mayso waxaa kaloo kuu badbaadaya cirdigaaga cirdi waa maxay meesha qofka laga ammaano ama laga caayo sida nasabkiisoo kaleeto sharaftiisoo kaleeto dhowrsoonidiisoo kaleeto meel xun haddaan lagugu arag oo aadan wax shaki keeni karaba istaagin qof fiyow baad noqonaysaa sida awgeed baa nebi maxamed markay ku soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin wuxuu isugu yeeray reer tulki tolkan uu isugu yeerayo mucdamkooda waa gaala iyo say u badan yihiin waa waqtiga ugu horreyso nebiga wax lagu soo dejiyey aayadihii ugu horreeya ka midta ah. buu weydiiyo wuxuu ku yidhi haddaan war idiin sheego ma iga rumaysanaysaan jawaabbaysiiyana waxay yidhahdeen haa sababtu waxaa weeye tan iyo dhallinyaranimadaadii ilaad haddoo afartan iyo dhowr sano jirtid weliga been kugumaanan ogaan baa baa waxay uga markhaati kacayaan ilaa yaraantii nebi maxamed ilaa hadda laga soo gaaro inaysan been iyo xumaato ku ogeyn maxaa keenay nebiga in sidaas loo aamino waa is-ilaaliya nebigu sal alih wasalam waxay samayn jireen oo khamradaha farhu ka qaaday asnaamtay caabudi jireen lama caabudi jirin dadka xuquuqdooda waxa weyaan wuu u ilaashay asaguna rabbigii buu ku xirnaa taasaa waxay keentay inaan cirdigiisana lagu xadgudbin diintiisana markaas aan waxa weyaan wax laga sheegin markii horeba ilaa markii dambeeto waxa weyaan cunaad iyo madax adayg hawshaa u sameeye ayib nabigeennu wuxuu ina barayaa muhimna dadka in wax lagu baro tusaalayaal dadku aad waxay wax ugu fahmaan in tusaale la siiyo amilo iyo tusaalo waaqicooda ku saabsan nebigu makuu joogaa ama madiinuu joogaa sal alla alih wasalam ardulxijaaj buu joogaa dad xoolo dhaqata ay u banaayeen waxay dadku aad u fahmi karaan waxay yaqaanaan in wax loogu tusaaleeyo dhaqanay lahaan jireenoo labaadoo waxaa jira boqorada carbeed ninku markuu xoogaa awood leeyahay meel buu inta istaago yuu iska megaaranaya mararka qaarkood waxay sameeyaan meel bay inta qabsadaanba ey dhex keeneen markaasa eygaa laga qaylaysiinaygu odhanahaya in allaale inta eygaa qayladiisu gaarto buu wuxuu leeyahay halla i wixii intaa ka soo agdhawaadana malgiisaa galay anaa iska lowleehi khalaas wuu meegaaranaya marka wax allaale wixii soo gala oo uusan asagu u fasixin waa eedaysanayaal dhaqankii noocaas ahay oo ay yaqaaneen buu nebigu waxau ugu tusaalaynaya wuxuu leeyahay boqor walba wuxuu leeyahay oo garanaysaan soodima lama galay ah iyo aa ka caagan in la galo waa xaaladaha muqdisho kalean u malaynhayaliyo lama galo laba galaa lagu leeyahay wax geli kara xataa lama arko dowladdii ma geli karto hebel ma geli karo meele marka waxaa jira lama galay ah qof baa iska meegaaranaya meeshaas ayada ah muxuu samaynayaa qofkii meegaartay ciddii kusoo xadgudubtoon ogolaashihiisa ku gelin ata waxaa laga yaabaa hadduu awoodeeda leeyahay tilaabo sharciga inuu ka qaado haddaba waxaa jirta wax ilaahay u meegaaray oo oodafalla idinka saaray oo xayndaab idinka xigo oo inaad jeexdaan ay xaaraam idinka tahay waa maxay waa wax kasta oo alla kaa xarimay gacantaada wax ilaahay kaa xarimay ha ku taaban qof ajanabi ka ah waxba idinka dhaxayn ha ku salaamin lugtaada wax ilaahay kaa xarimay ha ugu lugayn gacantaada xoola ribaa ha ku xisaabin oo ha ku tirin gacantaada xoolo la soo dhacay ha ku qabani allahumma inaad badbaadinaysid maahane qalbigaaga ka ilaali wuxuu alla kaa xarimay inuu dhex tiimbado xubnahaagana sidoo kaleeto ilaasho indhahaaga ha ku fiirin maxaarimta dhagahana muusiqada iyo khaladaadka ha ku dhegaysan iyo xanta iyo waxa liita ilaahay wuxuu kaa xarimo xarimoo dhan iska ilaaliyo iska jiro iska fiiri ayib ilaahay wuxuu ina barayaa rasuulkiisu sala allahu caleyhi wasalam bani aadamku wax kaloo ay fahmi karaan oo waa maxay jasadka bani aadamka waxaa ku dhex jira cad intii hal mara afka la geliyo oo kaleeta ah wax la eg waa cad yaroo hilib ah wax hal mara afgelis ah mudqa cadkaa asaga ah hadduu hagaago jirka intiisa kale way hagaagaysaa cadkaasu hadduu kaa xumaadana jirka intiisa kale waa xumaanaysaa cadkaasi culimmadu waxay yidhaahdaan waa sayid alacdaa xubnaha bani aadamka intooda kale asagaa wuxuu u yahay ugaas iyo hogaamiye asaga hagaagaysaa waxaa ku xihan xubnaha kale inay kuu hagaagaan asaga xumihiisuna wuxuu saamaynayaa xubnaha kale inuu waxa weyaan khadka ka tuuro cadkaasi muxuu yahay waa qalbiga haddaay tasoomaynaan soo sheegeen salafku inay odhan jireen man aslaxa sariiratahu aslaxa allaahu calaa niyatahu qofka qalbigiisa hagaajiya shakiga iyo kufriga iyo nifaaqa ka saara xiqdiga iyo inuu dadka cuqdada u qaada ka saara bidcada iyo gaalnimada ka saara macaasida iyo quluubta kaga jirta ka saara nacaybka iyo cadaawadda qabaa'ilka iyo dadka uu qaba ka saara iyo ururada kale qofka noocaasuu qalbigiisa qaabkaa u hagaajiya jirka inta kalena ilahay baa kuu hagaajinaya sidaa ogeed baa nebigeenu wuxuu ina leeyahay cadkaa yaree qalbigaahi hadduu kuu hagaago jirka inta kalena waa kuu hagaagaya alla maxaa jirkeenu u baahan yaha hagaag iyo naashnaash iyo dhowrid halkaana laga raadiyaa raadi qalbigaaga hagaaji waxba dadka cuqdad ha u qaade habeenkii markaad seexatid adoofiyow seexo waxba dadka cuqdad ha u qaade waxaadna ogaata qofka cuqdadlowga ah intaan meel kaleba la gaarin naftiisaaba dhibanba asagaaba dhibanba xanuuno mashaakil cuqdad balaayow la soo jeedaa laakiin qalbigaagu hadduu kuu fiyow yahay nin baan shalay is waraysanayn nin dulmiyey oo dhib u geystay buu iga warramayy marka wuxuu leeyahay waan dacweyn karaa xataa awood baan u leeyahay inaan inta dacweeyo waxa iga maqan aan ka soo ceshado laakiin anaan waaan rabin buu anaana rabin buu yidhi wax dhiba inaan geystaba aslama maba rababa intaan wacaan waxaan ku idhi buu yidhi wixii iga kaa maqnaa isii lacagna waa kugu darahaya horeyna lacag buu iga qabaybu war maxaad u samaynaysaa saan anaan dhibaato rabinbu inaan isagana dhib u geysta ma rabo aniga laftirkayguna intaan cuqdad qaada dagaal inaan gala ma raba badbaadadeedana ku jirtay qof qalbi wanaagsan oo muslim qalbi fiican weligaa qof qalbi fiican noqo oo qalbigiisu nadiif yahay ka warran qalbiga hadduu kaa xumaado jirkaaguna waa xumaanaya waxaad ku dhaqaaqaysaybay qalbigaasiy jirku ahay hadduu qalbigiina kaa fasahsan yahay oo balaayo iyo cuqdad iyo qabiyaalad iyo casabiyo iyo waxa weeyaan tacasub iyo beleg ka buuxdo ama shirki iyo bidac iyo balaayo ka buuxaan ama shaki iyo shubahaad iyo belo ku furan yihii jirkii inta kalena qalbiga uu u hogaansamo noocaas ah badbaadadaada way adagtaha haddaan ilaahi subxaana wa tacaala uusan ku badbaadin oo jidka mustaqiimka ee toobada ku waafajin sidaa awgeed bay salafku waxay aada ugu dadaali jireen inay qalbigooda cilaajiyaan inay qalbigooda daaweeyaan inay cuqdadda ka saaraan inay salaamatu sadri ku dadaalaan iyo qalbigooda inuu u fiyow yahay cuqdadna iska ilaaliyaan adigana dambaa kugu jirta ana dan baa igu jirta kulligeenna dan baa inoogu jirta qof walba uu qalbigaaga ilaali ilaasho ayib can nucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay ina alxalaala xalaashu bayinun way caddaha allah yaa caddeeyey rasuulkiisa sala allah alayh wa ina alxaraama xaraamtuna bayinun way cadda soomaalidu waxay yidhahdaan xaaraan xaraa labadaba alifay ku taagaan lakiin halka waxaa inoo qoran fiiriye wa ina alxaraama weeye xaraama ra'da keliya alif ku taagan yahay xadu alif ma wato xaraa ma aha wa ina alxaraama xaraamtuna bayinun way caddaha xaraamta yaa caddeeyey allah baa fi fii kitaabihi rasuulkiisaa caddeeyey sala allahu calayhi wasalama wa baynahumaa dhexdoodana waxaa ku sugnaaday umuurun arimo mushtabihaatun isu eg eg laa yaclamu aysan garanayn hunna arrimahaas kaiirun in badan oo min naasi dadka ka mid a ah. in badan oo dadka ka mid a ah arrimaha garan maayaan haddii la yidha talow yaa garanaya in yar oo aqoon-yahanka iyo mujtahidiinta ah baa laga yaabaa inuu garashadooda arrimahaas dadku aysan garanayn ilaahay waafajiyo faman ruuxii ittaqaa iska dhowrow iska jira ashubuhaati waxyaalaha isu egeeg faqad istabra'a wuxuu ilaashaday lidiinihi diintiisa oo inay nuqsaani ku timaaddo diintiisa wuu ka dhowrtay wa cirdihi sharaftiisana wuu ilaashadayo in la tuhmo oo laga dabaqayliyo wax laga sheego ayuu ka ilaashaday waman ruuxii waqaca ku dhaca fi shubuhaati waxyaalaha isu egegay shubahaadka ah waqaca wuxuu ku dhacay filxaraami xaraam oo haddaysan xaraam ahayn see xaraam ugu dhacay leanna xalaashii wacaddaha la yidhi xaraamtiina wacaddaha la yidhi marka xaaraantii kumuusan dhicino shubahaadkiibuu ku dhacaye waqaca filxaraam maxaa waaye waqaca filxaraami culammada gobol ka mid waxay leeyihiin suu shubahooyinka u qaadqaadanahayo iyo waxaa isu egeeg baa marka dambe waxaa u fududaanaya inuu xaaraamtii ku dhiirado xaaraamtiibuu ku dhiiranaya marka waa mustaqbalka ka raacii ari raaci xoolo jirkiioo kale weeye oo yarcaa ilaalinayo xoolaha kula la joogay xowlal ximaa meelaha lamagalayga ah dhinacyadooda yuushiku waxaa dhow an yaqaca inuu dhaco oo dhex daaqaan xoolihiisu fiihi meesha ximaha oo lamagalayga ah alaa wa inna likulli melikin melik haddii la yidhahdo waa boqor oo laamka la kasriyo haddii la kordhigo malag la yidhaahdana waa malaa'igta mid ka mid oo mufradkooda oo malag ah marka weeyaan oo laamka waa la kasrinayaa alaa wa inna likulli melikin boqor kasta waxaa u sugnaaday ximan soodimo lamagalay ah ayuu leeyahay meel siraho lamagalay ah alaa wa inna ximallaahi ilaahay lamagelaygiisa iyo aagga in laga agdhowaadaa ka caagani maxaarimuhu wixii uu dido uu xarimay weeye alaa wa inna filjasadi jirka dhexdiisa waxaa ahaatay mudqatan cadi hilib ah wax la eeg camal mudqatan waa wax yaro hal mar afka la geliyo waa ismigii inoo dib u dhacay idaa goortii salaxad ay hagaagto mudqadaasi salaxa wuu hagaagayaa aljasadu jirku kulluhu dhammaantii waidaa goortii fasadad mudqadaasi ay hallowdo fasadad waxaa loo ta'niiinahayaa mudqada mu'anaa fasada wuu hallaabayaa aljasadu jirku kulluhu dhammaantii alaa wahiya mudqadaasi alqalbu qalbiga weeyaan xadiidku marka dhankaa wuxuu inaga tusin qofka muslimkaahi diintiisa inuu ilaashado wuxuu labaadoo xadiidku ina tusin kasab xalaal iyo risaq wanaagsan inaad dalabtid inuu saamayn noloshaada ku yeelanaya fiican oo wanaagsan meel xilli haddaad ka dhacdidna ayaduna ta'hiir sayi oo xun inay kugu yeelanayso alxadiidu araabic xadiidka afraad can xakiim ibni xisaam waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala xakiim wuxuu yidhi sa'altu waxbaan weydiistay buy rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu caleyh wasalam xoolo isii baan ku yidhi fa actaanii wuu isiiye uma sa'altuhu haddana waan weydiistay fa acطaanii wuu isiiye uma sa'altuhu haddana waan weydiistay fa acطaanii wuu isiiye uma qaala nebigu wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa xakiimu xakiimow inna haadaa kan almaale ee xoolaha ah khadirun mid cagaaran weeyaanoo doogdoog ah xulwun ee macaan faman ruuxii akhada qaatahu xoolaha bisakhaawati nafsi nafta qanaacadeeda qofkii ku qaata buurika waa loo barakaynayaa lahu ruuxaas fiihi xoolihii uu qaataa loo barakayn waman ruuxii akhada qaatahu xoolihii biishraafi nafsi nafta hanqaltaageeda iyo hunguri weyni ku qaata iyo sadbursi lam yubaarak loo barakayn mahayo lahu ruuxaas fiihi xoolihii uu qaatay loo barakayn maayo wa kaana wuxuuna ahaanayaa qofkaas kalladii kii mid la mid ah ya'kulu cunayey oo walaa yashbacu aan dhargaynin walyaddu gacanta alculyaa ee sarraynta badan baa khayrun ka fiican oo ka khayr badan min alyaddi gacantii assuflaa ee hoosaynthoosaysay qaala xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow walladii macbuudkii baan ku dhaartay bacaaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo kula soo saaraye laa arza'u ma nusqaaminayo ka dhimi maayo axaddan qof bacdaka adiga gadaashaa shay-an waxba xataa ufaariqa ilaa aan ka faaruqoo ka dhinto adunya adduunyada fa kaana abuu bakrin abuu bakar wuxuu ahaa wakhtiguu khilaafada hayey yadcuu mid u yeedha xakiiman xakiim liyucطiyahu suu u siiyo alcaطaa'a siismadii uu qaybta u lahaa iyo mushaarkiisii suu u siiyo faya'baa wuu diidayay xakiim an yaqbala inuu ka qaatoo ka aqbalo minhu abuu xaggiisa shay-an waxba uma inna cumara cumar wakhtigiisii ayaa dacaa u yeeray hu xakiim liyucطiya suu u siiyo hu asaga xoolihiisii xoolihii baytulmaalka muslimiinta loo qaybinayo nin walba wuxuu kalaha laga siinayay warkaala adiga intaana kugu soo addee ha lagu siiyo fayabaa wuu diidayay an yaqbala inuu aqbalo cumaro waxba kaa qaadan maaya buui fa qaala cumar wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin muslimiinta kulankoodow ushhidukum waxaan markhaati idinkaga dhigayaa calaa xakiimin ninkaa xakiim loo yaqaano innii anugu acridu inaan u soo bandhigay calayhi dushiisa xaqahu xaqiisa asaguu lahaa alladii kaasoo qasama uu u qeybiyey allaahu alle lahu asaga fii haada kan dhexdiisa alfay-i ee fayga ah fayabaa uu diiday an yaakhudahu inuu qaato falam yarza xakiim kama nusqa falam yarza muusan nusqaamin xakiimun xakiim axadan qof oo minannaasi dadka ka mid ah bacda nebiyi nebiga gadaashiis sala allahu calayhi wasalama xataa tuwufiya ilaa laga oofsado uu ka dhintay rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey saxaabiga xakiim ibnu xisaam loo yaqaano lixdan sanuu gaal ahaa lixdan sanana muslim buu ah waxaa la wadaagaa arrinkaas saxaabi kaloo magaciisu asna xa ka bilowdo xasaan ibnu thaabit loo yaqaano shaacirahayo gabya aha labadooduba lixdan sano cumrigooda ka mida gaalnimay kusoo qaateen way islaameen haddana lixdan sano ay dib usii noolaayeenoo islaamnimo iyo saxaabo islaamnimo iyo saxaabo ku dhinteen saxaabanimo waxaa la sheegaa oo kutub badan oo ay sheegeen rag badan oo xufaaduna ay ishaareen inuu yahay halka nin oo keligiisoo saxaabiga aho kacbada gudaheeda ku dhashay maaha markuu dhalinaya saxaabi ma laa hooyadii baan saxaabi ahayn walaa aabihi walaa asaga midna waxaabaan soo sheegnayba lixdan sanuu gaal soo aha laakiin waagii uu dhalinaya maadaama uu nin ree makaa uu yahay hooyadiisu kacbada ku dhex jirta baa fooshu meesha ku qabatoo bartay dhigta halkaasuu ku dhasha marka inaad u qayma badan buu ahaa nebi maxamed buu inta yidbu wuxuu yidhi nebi maxamed xoola isii nebigu waa siiyey haddana mar labaad buu u yimidoo nebi maxamedow xoola isii war annaga waddaanna wakaa dilaacday baa laga yaabaa inagu inaan dhihi lahayn laakiin nebigu waa siiyey mar saddexaad buu u yimid haddana waa ikana wax isii nebigu waa siiye sal alla alih oo hebel iyo hebelba intaasaasiis anna isii saddex jeer markuu siiyey markaa labaad baa nebigu la hadla waxay culimmadu leeyihiin wuxuu nebigu saa u samaynayaa haddaad aragti qof baryo badan isla markaba haddaad kala hortagtay war ha tuugsanin intaasaa murquhu ku leegyihiin xoogso oo ilaahay ka baqo xaaraanta iska daa waxaa laga yaabaa inuu kuu fahmaa bakhiil xoolaha kaga bakhiilaya inaad tahay laakiin haddaad wax siisid oo wax siisid oo haddana ugu dartid wacdigaaga hodha waxba u tarahaya marhaddani intaaso jeera waxbaa qaadatay baashaana waa baryo bani aadame mana fiicna haddaad ku tidhaahdid bakhaylnimana kugu tuhmi mahayo inay anfacdana waa laga yaabaa marka siyaasaddaasuu nebigu barayaa sala allahu alih waslm markii koobaad markii labaad markii saddexaad mar afraadkiibuu nebigu la hadlay waxay culimmadu isweydiiyaan xadiidkaani wuxuu sheegay alyaddu lculyaa khayru min ayaddi suflaa gacan sare iyo gacan hoose gacmuhu afar bay u qaybsamaan marka la qaybinaya bani aadamka alyad ulculya oo halkan lagu sheegay waa gacanta sare waate hiya almucطiya waa midda wax bixinaysa ha noqoto gacantaadu gacanta sare mar walba gacanta labaad waa alyadu sufla waa gacanta hoosaysa waa midda mar walba ta tuugsanaysa oo hoosaysa way hoosaysaa gacantaadu inaad bani aadam ka kaaftoonta isku day gacan saddexaad baa jirta waa maxay almutacafif cid ay wax weydiisanayso ma i jirto cidna wax weydiisan mayso haddii la siina diidi mayso Ah. wax xalaal ah hadii loo kinol yara waxaan qaado ma diidayso ruux bani aadamana intay u tagta waxay sii odhan mayso alyad lmutacafifa waa dhowrsan tahay ama ha la siiyo ama yaan la siin gacanta afraad ka agdhowdaha alyad alaakhida waa mid wax qaadanaysa maysan codsan laakiin waa la siiye qaadanaysa tan saddexaad baa culamada qaar waxay leeyiin alyad lmutacafifa waa qof aan waxna weydiisanaynin haddii wax la siiyana xataa aan qaadanaynin culamada qayb baa ku fasira xaafid ibnu xajar xadiidkaa markuu sharxayo fatxubaariga wuxuu culammaa isaga ka horraysa ka soo guuriyey qolyaha waxay ku fasireen alyad ulculya inay tahay midda wax qaadanayso wuxuu leeyahy waa qolyo suufiyaahoo xaafid ibnu xajar baa ishaaraya fatxulbaariga wuxuuna kasoo ka soo qaaday rag ka horreeyey waxay rabaan tuugsiga ay dawarsanayaan buu yidhi inay deliil kaga dhigaan xadiiskiiyo xadiiska inta lasoo luqunjibaaro sancaxumadooda iyo farsaxumadan tuugsiga ah lagaga dhigo inay saxan tahay dabcan suufiyo dhan maha waa dadqolo walba waxaa ku jira waxaa laga yaabaa marka rag hogooni ah oo dhaqanka alahabuu ka hadlayay ayib xadiidku wuxuu ina tusinayaa ka qaadanaynaa fawaa'id dhowr ah faa'iidooyinkaa waxaa ka ah xadiidku ina tusinayo qofka bani aadamkaahi inuu bani aadam kale wax weydiistaa inaysan u fiicnayn ilaahu daruuro iyo xaaje ay ku kalifto bani aadam wax la weydiistaa ma fiicna waa kow wuxuu labaadu xadiidku ina tusinayaa bulshadu madaxweynaheeda inay codsi u gudbisato iyo cidda ayada hogaaminayso tirada waxaasaan u baahnahay isii xuquuqda madaxweynaha lagu leeyahay inay ka mid tahayoo qofka noocaasi uusan xaaraam ku dhicin hadday baahi waddo wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanayna inay wanaagsan tahay qofka wax ku weydiistay marka aad waxsiisay kabacdi inaad su-aasha dhibkay leedahay u sharaxda oo iska ilaali wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa sidii horey baan u soo marray dadka tusaalayaal in wax lagu baro amilo iyo tusaale ay wax ku fahmi karaan waa xaggee nebigu wuxuu ku sheegay qofka adduunyada iska iska aruursada walaalyaal wax siiya masaajidda hadda dawarti baa ku badan kuwa tuugsanahaya kanuu ka istaagahaya wuxuu leey qof baa iga dhintay hidaayo haddana tegahaya wuxuu leeyahay anaa xanuunsan mid kaloo haddana sii tegino wuxuu leeyahay ilmihii iskuulka laga soo cayriyey waa isla salaadihii saddexda isku xigaa laga yaaba marka qofku mar kastou adduunyada noocaasa dariiq khaldan ku raadiyo wuxuu nebigu ku tusaaleeyey kaladii ya'kulu walaa yashbacu qof wax cunayo aan dhargaynin xaggee la isaga tusaalayn waxaa wax loo cunaa waxaad cuntay intay gaajo kaa reebaan inaad ku intifaacdid markaasayna cuntada wax kuu tari laakiin wax allaala waxaad cuntid haddaadan ka dhargaynin labi-iyo tobanka maalinka bariis iyo baasto iyo ugaali iyo cabitaan iyo waxwan casariya wax ku deeqayaba haddaysan jirin cuntada aad cuntay inay dhib kuu keenta mehe dheef dheefi maysi waxaa la miduu nebigu ina barayaa bani aadamka dawarsiga la dawarsaday iyo waxweydiisi waxa weydiistaa waxna loo weydiisanayaa wax badsaso inay dhib kuu keenta maya waba ka dheefi mays ma la fahmo qodobka la isaga shabahayo kaladii yaakulu walaa yashbac qof maantao dhan wax cunaya oo aan dhargaynin cuntadu dhib maaha dheefkuma hayso qof maantao dhan dawarsanayo oo waxbadsi ku rabana su-aashiisaas adduunkana uma fiicno ma anfacayso aakharana isagoon wejiga hal xaboo hiliba lagu arag oo wejigiisu muruxsan yahay buu qiyaamada ilahay hor imaanayo ceebaysan su bani aadamku marka dhibkaa ayay leedahay qofka muslimka ah waanu iska ilaaliyo wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya ka qaadanaynaa qofka baahi iyo duruuf iyo xaaja haday hayso hadduu hal mara wax weydiisto oo ay ku fillaan waayaan mar labaad iyo mar saddexaad inuu ku celin karo inay u bannaan tahay sida xakiimba uu sameeyey mar buu nebiga weydiistay mar labaad buu ku celiyey mar saddexaad laakiin xaaja u geysay nebiguna hogaamiyihiisiibuu ahaa sala allahu caleyhi wasalam wuxuu dhanka kale isla xadiidkuna tusinayaa saddex jeer qofka haddaad waxsiisay marka afraad inaad odhan kartid niyow raalli iga ahaw oo aad u diidi kartid ayana xadiidku ina tusin maadaama saddex jeer in la siiyana ay qoran tahay markii afraadna la waaniyo la yidhi xoolahan iska ilaali wuxuu nebigu ku sheegay xoolaha khadirun xulwun waa cagaar waana macan yihi labadaa tilmaamooduu nebigu ku tilmaamay xoolaha waa tusaale dadka uu wax ku barayo faa'iidana way leedahay shaygu hadduu indhaha u fiican yahay marka la arko doogdoog iyo caleen aad dareentid ishu way raacdaysataayoo shaygaas way raaraadisaa hadduu sii darmaday inuu macaan ku darsadana naftaa waxay rabtaa inay shaygaa dhadhamiso ay tiraada aleleh waa macaan yahe dhadhami ishiina waa ku qanacday dhadhankii iyo xawaastii halkaan ahna waad kaga qanacday labadaa shayga hadday isku darsadaan waxay u badanta marka inaadan iska qabanba adduunyaduna waa sidaasoo kaleo indhaha bani aadamka way u quruxsan tahay dhadhankeeduna waa macaan yahay laakiin maxaa lagaa rabaa dhadhankeeda si xalaala ugu raadi aragtideedana si xalaala ugu fiiri ilaahayna ha ku caragelinin naftaadana ha ku halaagin taana xadiidku wuu inoo faa'ideynayaayo waan ka qaadanaynaa sakhaawatu nafsin faman akhadahu bisakhaawati nafsin buurika lahu fiihi yaa laga hadlayaa culummadu laba ra'yi bay kaleeyihiin oo qayb ka mid ah waxay leeyihiin waa kii hore aan ku fasirnay oo waa qofka wax weydiisanaya oo wax isiiya leh haduu wax u qaadanaya baahidaada ku asturo waa loo barakaynaya ayna u bannaan asaga laakiin haduusan u qaadanayn loo barakayn maayo qaar baa waxay yidhaahdeen faman akhadahu bisakhaawati nafsin waa kii wax bixinaya laftirkii ose markaad wax bixinaysid can diibin haddaad wax ku bixisid ilaahay ku raaligeli walaalkaana ku caawi haddaad wax u siinaysid ilaahay baa waxaad la baxday kuu barakaynaya haddaad laakiin wax u bixinaysid ama ugu abaal sheego ama waxa weeyaan aad leedahay war ku go iga qaado idhaaf ama ujeeddo kale aad ka leedo yo ha lagugu ammaanana ayadana laguu barakayn maayo marka mucdigii iyo aakhidkii labaduba waa muxtamil in loola jeedo laakiin waxay u badan yihiin qofka wax qaadanaya oo asagu gacantiisu hoosayso qofkaa in lala hadlay wallahu aclam sala allah waslama wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalih